هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله inaad tabaayun markii ay tahay mas'aladu so lama socotaan waa darsigii hore warqaddii shalay aan soo koobiyeennay tusaalaha isoo yeeri zawjatun haye zawjatun bintun haye bintul binti ibni somayn shaqada ugu horraysa waxaa weeye inaan hubinno meesha inay redhe inuu meesha red jiro inaan hubinno tan ugu horraysa soo ma haye aan hubinno zawja maxaa siinaysaa zawja nis gabadhanna maxay labadan uluaan bay isu buuxinayaan sidee hadduu yii maxaa meesha imaanaya labaatan iyo sideed u qaybi saddex laba u qaybi labiyo toban lix u qaybi isku dar labiyo toban afar kudar lixi toban sagaali toban shan baa hadhay soomaa meela socotaan maxaa fahanna halkaa baaqi inuu jiro mas'aladuna mar hadduu baaqi yeeshay mas'aladuba mas'alo zawj ku jiro soo ma ahayn maxaa loo kala qaadayaa masala zawjiya iyo masala la yidhaahdo mas'alatu arad meela socotaan haye maxaan samaynaynaa markaa mas'alatu azawjiya aan qaadanno zawjiya waxay ka waa cidda zawjaynka ka joogta iyo iyo baaqiga bay ka kooban tahay maxaan soo ma iyo albaaqi maxaa leedahay zawjada ideed ideed xaggaasaan halsi maxaa soo haray baaqi baa soo haray intaa ma haysaa hagaag mas'alada zawjiyaa la yidhaahdaa haddana waxaan gelinaa mas'alatu alraddi oo maxay noqonaysaa iyaduna sidaan soo socota intii soo hadha u sameeya mas'alo bint iyo bintul ibni haye maxaa siinaysaa maxaa ku dhusaysaa lix saddex sii oranna isku dar labadan afar masalada maxay u laabanaysaa afar bay u laabanaysaa wax la tasxiixinaya miyaa ku jira tasxiix ma ku jira tasxiix u baahan miyaa ku jira maya maxaan samaynaa markaasoo kale halkaa intaas waa inta waa ka siman yihiin mas'ale kastoo zoojiya intaa waa ka simanta xaggaasaa lagu kala tegaya waxaa lasu fiirinayaa halkaa iyo halkaasaa laisku eegay kan oo ah aslu mas'alati rad iyo kanoo ah albaaqi min mas'alati zawjiya waa isku eegaynaa waxaan isaga eegaynaa tawaafuq inuu jiro iyo inuu jiro tabaayun iyo inuu tadaakhul jiro warkaa waa ku dhacay soomaan waaya hadda maxaa jira afariyo toddoba maxaa ka dhexeeya yah tabaayun baa ka dhexeeya soomaan maxaan samaynaa marka tabaayun ka dhexeeyo qaacidadii waatan waxaan samaynaynaa nadribu asla mas'alati raddi fii asli mas'alati azawjiya labada asal baa isku dhufanaynaa aslu mas'alati radd soo maahan waxaa ku dhufataa aslu mas'alati hee azawjiya isku dhufa labadaa soddon iyo labo magaceed masaladani al maxaa labada masale kulminaysa isu keenaysa markaasaa u samayso dadkii soo taxo zawjatun haye bintun iyo bintul sooma haye zawjadu masala zawjiya ku jirtaa labadanna masalatu red bay ku jiraan soomaahan see u kala siinanaa xoolaha waxaa lou yidhi man lahu sihaamun min mas'alati zawjiya ciddii mas'ala zawjiya wax ku lahayd yah ya'huduhaa madruubatan fii asli mas'alati rad wuxuu qaadanayaa iyadoo lagu dhufanayo mas'aladii raddiga ahayd asalkeedii afar somaahayn afar hal ugu dhufo dee afar hal ugu dhufo afar bay qaatay kuwanna see u siinaynaa marka ayagana xoolahooda waatan man lahu sihaamun min masalati rad dadkii xaggan wax ka qaadanaya waxaan leenaha ayagana ya'huduhaa madruubatan fi lbaaqi min mas'alati zawjiya asna wuxuu qaadanayaa xoolihiisii asagoo loogu dhufanayo baaqigii meeshan yaalay saddex bay gabadhanay lahayd labaatan todoba ugu dhufo saddex bay lahayd toddoba ugu dhufo labaatan iyo hal buu ay lahayd gabadhan in toddoba ugu dhufo intaa isku dar intee weye soddon iyo labaatankoodabaaaaniyoieedbalaas afar soddon labo ka waa tabaayin markay tahay iyadoo tawaafuqa horaa unsoo dhigan tusaalaha ku xiga aan ku darno haye ii sheeg ii bobsii zawjatun ya ukhtun shaqiiqa iyo ukhtun shaqada ku wada qabanno maxay tahay inaan hubinno in raddi uu jiro soomaan haye zawja maxaa siinaysaa carruur ma joogto gabaran ukhta shaqiiqaah nis u qaybi nis gabadhanna ruuci baa jooga maxaa leedaha ya labi-iyo toban haye saddex haye lix haye labo wax ma soo hareen warheed yah wax ma soo hareen wax ma soo hareen maxaa soo haray maxaa fahnaa halkaas mas'alo ineer hee raddi hee uu uu ku jiro baarak allaahu fiik maxaan samaynaa markaasoo kale labaa u kala qaadana ila soco ha harin maxaan u kala qaadaynaa haye mas'ale la yidhaahdo azawjiya oo ka kooban zawjadii iyo iyo baaqigii u dhis ayaga xagga maxay tasaruuc ma ahayn afar saar hal saddex baa soo hadhay haye radkii maxaan soo haray ukhto shaqiiqa iyo iyo ukhtun hayesiida maxaa samaynaysaa bobsi sudus maxaa saaraysaa lix saddex iyo maxay isugu laabanaysaa masaladu afar bay isugu laabanaysaa halkaa marka maxaan eegaynaa waxaan eegaynaa aslu masalati rad iyo albaaqi min masalati isku afar iyo saddex ka dhexeeya tabaayun maxaan samaynaynaa shaqada hadda aan rabnay aan raadin maxay tahay almas'ala aljaamica jaamicaan rabnaa xaga ka marka aslu mas'alati rad oo lagu dhuftay aslu mas'ala four times four com lix iyo magaceed aljaamica aye sawjiyada see xoolaheeda u siinaynaa taasaa ugu dhufanaynaa afar hal ugu horta soo qod iyo ukhta shaqiiqa iyo maxaa siinaysaa gabaran afar kuwanna maxaa ugu dhufanaynaa saddex saddex ugu dhufo saddexaa lagu dhufo isku dar ma tahay intaasi waa casharkii hore ee nooga hadhay ee tabaayunka ah. maanta waxaan qaadanaynaa insha allah munaasakho <laughs> allaahu akbar almunaasakha ayaynu qaadanaynaa idanka alleh aan iska tirtirno intan intan aan iska tirtirno intan aan iska tirtir bismillaahi raxmaan raxiim aye waxaan rajeynayaa in la wada haysto soomaa almunaasakha way fara badan tahay laakiinse anaga waxaan ka qaadanaynaa qaybtii koowaad maanta saddex qaybood weeye insha allah bibi baa labada qayboodoo noo harta israacsanayna haddii alla idmo horta munaasakha maxaa la yidhaahdaa waxbaa isnasakhay aayadana nasakhaso ma jirto alla muxuu maa min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha alam taclam ana allah calaa kulli shayin naskhi waxa weeye wax jiroo hore in la suuliyo oo wax cusub yimaado nasqiga dhaxalka ku jira waxa weeye an yamuuta insaanun qof inuu dhintay kadibna falam tuqsam tarikatuhu xoolihiisi lama qaybin xataa yamuuta min warahatihi waariun aw akar ayadoona xoolihiisa la qaybin ayaa dadkii wax dhexli lahaa qayb ka mida dhimata bulshadaasuna u badan yihiin odaygii xoolihiisa la dhexlimaysaa sanawaad iyo toban sano kasoo wareegso wiilkiisa ama gabadhiisa dhimanayaan isagoo aan xoolihiisii la dhaxlin odayga sooma dhici karto munaasakhaa la yidhahdaa masaladaas munaasakha maxaa loogu bixiyey munaasakha waxaa loogu bixiyey لأن المسألة الأولى نسخت بالثانية وأزيل xكمها مaxaa masأaladii hore xukunkeedii oo dhan baa meesha laga saaraya oo tan dambe ayaa hee meeshii qabsanaysa saasaa munaasakho loogu bixiyey waa fahamteen soomaa waaya munaasakhadu waa saddex xaaladood xaaladda koowaad baa maanta dhiganaynaa insha allah xaaladda koowaad weeye an yakuuna warahatu lmayiti athaani meydka labaad dadkii dhaxli lahaa wa inay yihiin hee hum iyagu baqiyatu warahati almayit alwal meydka hore dadkii dhaxal ninkan dambeoo dhintay dadka dhaxlayaah waa inay la mid yihiin ninkii hore wixii dhaxli lahaa walam yakhtalif irhuhum fi lmas'alatayn dhaxalkooduna unan isbedelayn labada mas'alaba macnaheedu waxa weeye ninkii meesha dhintay oo meydka ahaa meeshan laba meyd baa yaala soo maa meyd koowaad iyo mid hee aaniya soomaa maa kan labaadi dadka uu ka tegey waa inay yihiin ninkii hore dadkuu ka tagay dad cusub waa inaysa meesha imaan warkaama ku dhacay dad cusub hee waa inay meesha imaan tusaale odaygii aakhiro aaday afar wiil buu ka tegey bes afartii wiil oo xoolihii aan dhaxnin baa mid ka mida dhinta kaa dhinta someedkii labaad maah yuu ka tege saddex wiil saddex walaalihiisa saddex walaalihiisa meydku intuu meydkii hore wiilashiisa soomaa wax cusub baa yimi taas waa qayb an yakuuna waraat lmayiti aani inay hum baqiyatu waraat lmayit waa ina isku mid yihiin ninkan dambeoo dhintay dadka dhexlaya iyo ninkii horeo dhintay dadkii dhexli hal qolo waa inay wada yihiin wax dheeraad insan soo raacin waxay dhexlayaanna waa ina isku tahay markaas laba shardi baa u xidhaynaa kow an yakuuna warasatu lmayiti aanii hum baqiyatu warasat lmayit alwal waa intii qaacidadii haddabay shardi ka dhigeen labo an yakuuna irthuhum min almowta fi lmasaa'il calaa kayfiyatin waaxida dhaxalkoodana waa isku mid noqdaa yacni meydka dambe intay ka qaadan lahaayeen ayay ka qaadanayaan kii horena isudhaxal wmar isu si ayay udhaxlayaan weyaan shardiga labaad ay ku xirayaan waxaa weeye dadkan meydka labaad dhexlayaahi labada mas'alaba waa inay hal xoolo qaadan lahaayeen see looga shaqeynaya dariiqatulcamalku waxaa weeye tufradu waxaa laga soo qaadayaa markay xaaladdaasoo kale ay jirto oo labadan qof oo dhintay dadka dhaxalayaah ay isku mid yihiin oosan sin u kala duwanayn markaasoo kale tufrad waxaa laga soo qaadayaa anna man maata bacda almayit alwal ciddii dhimatay meydkii hore kadaashiisa waxaa laga soo qaadayaa kaannahu hayru mawjuudin aslan inuusanba jirin baa laga soo qaadayaa inuusanba hee jirin ayaa hee laga soo qaadayaa kadibna wa tuqsamu almas'alatu waxaa loo qaybinayaa calaa man baqiya min alwarata intii hartaa loo ku dhacay soomaa tusaalaha ugu horeeya muxuu noqonayaa ninbaa wuxuu ka dhintay sideed wiil waay markuu sideed wiil ka dhintay uma lam tuqsam tarikatuhu xataa baqiya minhum alaaatun faqad xoolihiiba lama qaybin ilaa sideeddii ay ka soo hareen hee saddex yaa aakhiro aaday an baa aakhira aadey marka waa ku dhacay soo maa maxaa la samaynayaa marka odayga dhintay ciddii dhexli lahayd soo sideed ma ahayn amaaniyata hee abnaha soo ma ahayn yaa tegey shan ka midaa tagtay waa fahamtay soo maa waxaan leenahay dadkaa dhintay yaa dhaxlaya ya haday shan dhinteen maxaa soo haray horta saddex soo maahan shantaa dhimatay yaa dhexlaya soo dhexli mayso saddexdeena soo odaygii cid dhexlaysoo kamid mid ma ahayn soo isku mid maaha labada qof cidda dhexlaysa waxaa leenahay shantaasi waxaa waa laga soo qaadaya inaysanba jirinba oo odaygu dhalay keliyahee saddexaasaa lagu dhisaya masale waxaa leenahay saddex wiil buu ka tegey baan leenahayaa maxay intay dhimaatay maadaama cidda dhexlaysa isku mid tahay halkaas waxaa ka soo qaadaa waxaan jirin waxaan leenahay odaygu wuxuu ka tegay hee alaaata abnaa maxaa samaynaysaa markaa asu masalahooda muxuu noqonayaa saddex madaxyahooda midkiina halsi sarku waa dhay dee haa waa la isugu daraya haanacay ninkan saddexdaan dhintay cid kaleba kama tegin ba aan saddexdaas ahayn odayguna raggii wuu ka tegey saddexaasaa ka haray marka odayga xoolihiisi isugu habee warkaa waa ku dhacay soomaa inay cid kaleo dhexlaysa kuwani hadday ciyaal kale sii dhali lahaayeen waan soo socnaa xaaladaha munaasakada xaalad ka mida weeye waa hawl soo socota de hadda waxaan ka hadlaynaa cidda wax dhexlaysa labada qoloba waa hal qolo bes labada midoo dhintay cidda wax dhexlaysa waahee waa hal qolo macnaheed waxa weye ciddii dambe oo dhimatay waxay ka tagtay ciddii marka hore xoolaha la qaybsan lahayd bes bay ka tagtay warkaa ma fahamte ee cid cusub hee ma imaan hadday cid cusub timaado hadda fiiri hadduu siddeed wiil hadduu odagu dhalay oo mid ka mida uu sii dhali lahaa wiil oo ibnu kaas noqon lahaa ibnu ibnu soo noqdayn awoguma dhaxli lahaa nimankan abbood miyuu dhexlayaa maya aabbihiis baa ka xigay soomaahan hadduu aabbihii dhintay isaga keliya aabbihi dhexlaya nimankanna waa iska tegayaan marka mas'alo cusub bay noqonaysaa marka waxa u baahanna hadda waxa weeye xaaladda koobaad cidda wax dhexlaysaahe waa ciddii hee labada maydba wax ka qaadanaysa keliya tusaalaha labaad bal fiiriya muxuu leeyahay isoo yeeri haye maxaa leedaa ya ninkani sagaal gabdhood ayuu ka tegey soo maahan markaasaa sagaalkii waxaa ka soo hartay afar gabdhood maxaa la samaynayaa ninkani muxuu ka tegey sagaal banaad soo maa sagaal banaad ka tegey oo ay ka tageen hee afar waxaa tagtay shan shan baa aakhira aadeen meeshay way tageen meeshaan leeyahay macnaheedu suuqi aadeen maa way tageen aakhira aadeen wey anba waxaa soo haray markaa afar soomaaha afartaasi shantaas ma dhexlayaan mise dhexli way dhexlayaan soomaahan afartaa laftigeedu odayga ciyaalkiisa sagaalkaas oo kuma jirin oo dhexalka qaadanayay macnaheedu waxaa weeye labada qofoo dhintayba afartaasaa u hadhay xoolahooda afartaasaa u hadhay waa fahamteen soomaa baarak allahu fiik halkaa markay baashu marayso waxaan leenahay shantaa dhimantay waxaa ka soo qaadaysaa inaysanba jiriin ka soo qaad oo xoolaha maxaa u qaybinaysaa yah afar gabdhood u qaybi inteesi aad ugu qaybin karta afar gabdhood inaad caadi ruuska u qaybisid ina rad baa ku jire iyo inaad hee faradkooda u samaysid kadibna wixii soo hara waa inaad isku xirantahay rad baa soo dhigatay casharku radkiibuu ku xihan yahay afar gabdhood uluaan si caadiya ah. tusaale ahaan haye saddex usaa saar maxay qaateen labo maxaa soo hadhay halkaasna waxa u qaadanaysaan albaaqi reddan u qaado oo hal ah waa fahamta soomaan kadibna saddex bay qaadanayaan markaa soomaan saddex iyo afar ma isleeyihiin maya maxaa samaynaysaa markaa afar iyo saddex isku dhufo labiyo toban labiyo toban afarti xagaa ku dhufatay saddexdan ku dhufo waxaa usiisaa markaa min hee min saddex saa waa u samayn kadhaa waxaa kaloo u samayn kartaa si ka fududa inaa madaxyadooda hee afar gabdhood bay ahaayeen maxaa samaynaysaa afar madax min hal u sii warku waa dhayn ah, ku xiga wuxuu leeyahay haye ii sheeg toban ikhwaluma soo maa ninkani wuxuu ka tegey sifican u fiirso toban ikhwalum ah toban wiil oo walaalihiis ah oo xaggee walaala ka yahay xagga hooyada tobankaa laftigooda waxay yihiinba hum banuu cammin ninkaas ee iskahooyada yihiin ilma adeerna waa yihiin yaa takhayuli kara siday noqonaysa inay iskahooyo yihiinbahee eh, ilma adeerna yihiin marka hadday ishoo yihiin soo soofarad maah hadday adeer yihiinna iska eeg marka marka qaarkood inaa maskaxaada hee ka shaqaysiisa meesha marka maxaa yaal kuwo casabana wax ku qaadanaya faradna saa markay tahay ayaa tobankii waxaa ka haray wabaqiya minhum hamsa an baa ka hadhay xoolihii oo aysan la dhaxlin baa shan qof ka soo haree meesha maxaa noo jooga markaa shan wiil oo marna maxay isku yihiin odayga marna <laughs> siday isugu noqonayaan garatee wiilkaas hooyadiis baa adeerkii dumaale kadib adeerkiis baa shantaas wiil dhalay xagga hooyadaisku hooya yihiin xagga kalena hadda hal aabbay kala tirsanaya hebel hebel markii la dhawa awowgay isugu imaanayaan weelmaadeer waa intan meesha maxaa noo jooga shan wiil oo hee ikhwali um ah mar ikhwali um bay wax ku qaadanayaan soomaa marna waxay ku qaadanayaan yaa marna waa shan ragoo oo hee ibna cam ah waa ibna hee adeerkood baa elan dhalay wiil ka dhintay cidna ugama xigtee haddii cid ka xigto meesha ma imaadeen saa markay mas'aladu tahay maxaa samaynaynaa ya waxaan leenahay farad ahaan maxay u qaadanayaan saddex soo saddex saan xagga haye hal labaas soo hadhe labadana maxay ku qaadanayaan casabay ku qaadanayaan labadun warku gaadhayn ma fahamt labada maxay ku qaadanayaan casabana ayagaa sugaa faradna sugaa maxaa samaynaysaa markaasoo kale waa jabantahay soo an iyo an waa laba madaxoo siman halka qaado aa ku dhufo an saddex ku dhufo an iyo toban an hal ku dhufo an laba ku dhufo toban cid kale meesha ma joogta isugu daro han iyo tobankaba midkiiba intee qaadanaya ya midkiiba intee qaadanaya waa an qofe eh. ya midkiiba wuxuu qaadanayaa saddex buu qaadanayaa warkaama ku dhacay warkaama fahamti waay tan ku xigta ninbaa bahashan waxay u baahantaha maskaxda inay ku shaqayso maskax fadhida lama baahna waa inaad hogtaa waa inaad inta meeloo suuragala ka fiirin kartaa waxaa la yidhi qof dumara waxay ka dhimatay ninkeedii koow bal halkaa u fiirsa waa la yaab leh maxay ka dhimata ninkeedii iyo walaasheeda isku hooyo yihiin iyo iyo walaasheeda hee isku aaba yihiin halkaa markay baashu marayso awjadii awjkii ayaa wuxuu guursaday gabadhii laabka ahayd maxaa somaalidu tiraahdaa nihinse gabadhiis baa ka dhimatay reerku maxay liismaynayaan yah ma xigsiisan soo maahan haa waatan xigsiisantii halkaa markay marayso wuxuu ku yidhi lam tuqsam tarikatu xataa tasawajat اlkhtu liab bizawj ilaa ay guursatay markay guursatayna uma halakat can way dhimatay way dhimatay gabadhii akhtadii laabtahayd baa dhimatay yah way aakhira aad waa fahamtay soomaan yaa ka tagtay canhu yaa la sheegayaa zawjkii kow iyo wa can على الأخت الشقيقة أخت الشقيقة halkaas oo fiiri marka koowaad zawjkeena xaggaa ma ku jire isla gabaadhii horoo dhimasay ka dhimatay ma dhexlaya tanna ma dhexlayaa wakta shaqiiqaa masalada hore ma ku jirta tanna ma ku jirtaa cid kale miyaa soo gashay macnaheed waxa weeye dadkii qofka dambe dhintay oo wakhtiada lacabka ka soo qaadayna kaannahaa lam takun mawjuuda ka soo qaad waxaan leenahay qoftii dhimatay hore kawa soo qaadba inay ka tirta ninkeedii iyo walaasheed iskoo yihiin intaasaa ku xisaabinaysaa xoolaha maxaa leedahay haye sooj maxaa siinaysaa gabadhanna haye laba u hal iyo hal u kala tuur xoolii bes taa mid ayaa maxaa dhacday gabadhii waxay ka dhimatay zawjkeedii iyo maxaa soo raacay dee jid baa soo raacay soomaalia zawjkeedii iyo ikhto shaqiiqaa iyo ikhto lacaba iyo iyo jaddatun bay ka tagta warkaa waa ku dhacay soomaan markaasay isguursadeen labadan kadib markay isguursadeen bay tanay dhimatay yaa ka tagaysa haddana zawjkii oo kan ah tan muxuu noqonaysaa ukhto shaqiiqa soo maa ukhto shaqiiqa waa isku wey iyadana sooma sinna jadda maxaan marka sii sii maxaa siinaysaa haye lix ku dhis iyo saddex iyo mas'aladu hee cawsh caala tiraasada waa inta ma fahamt intaasna wataa tusaalaha ku xiga haye ii wuxuu ku yidhi ninkii dhintay wuxuu ka dhintay hooyadiis ummin hooye iyo hooyo iyo arbaca akhawaat miya ikhwa liumya arbaca ikhwa liumhaye bismiya kadibna walam tuqsam xataa halaka min alikhwati inaan ilaa meeshii hee laba wiil baa ka baxay meeshii meeshi maxaa ka baxay afar ba maxaa meesha ka baxay labo maxaa soo haray laba wiil iyo hooyadii de n inaan labadan wiillabada wiiloo dhintay hooyadanse wiil hooyo ma inaan afartaba ayadaa dhashay markii hore iyo kii dhintayba so ayaduma dhalin maxaa intaba ayadaa dhashay meesha waxaa soo haray hooyo iyo laba wiil baa soo haray waxaan leenahay maadaama dadkii hore oo meedkii hore dhexlayay iyo dadka hadda cusub dhexlaya isku halka yihiin kan damboo dhinta waxaa ka soo qaadataa kaan lam yakun mawjuudan inuusan jirin ka soo qaada marka waxaan leenahay wiilka hore wiilku wuxuu ka dhintay hooyo iyo iyo labahee ikhwaali um ah intaasaa dhexaysaa bis maxaan arsiinaynaa hooyada haye lix saar hal iyo laba maxaa isuu celinaysaa maxaa isugu celinaysaa waarade maxaa isugu celinaysaa saddex isugu celi masalada waa marka ma fahamti haye masalada noogu xigta waxaa weeye hayee iisoo yeeli yaa jooga meeshii horta yaa dhintay zawjkii soomaahan wuxuu ka tegey zawjatun iyo iyo shan haye kadibna fahalaka min alabnaa'i inaan laba wiil baa aakhiro aaday laba wiil baa hee maxaa soo hara xaggaa saddex intaa markay marayso haddana uma halakat ilummu uma halakat ilum hooyadii baa dhimatay dee hooyana kuwaana u tahay ninkii dhintana zawja u tahay waa inaad saa u fahamtaa kuwan maxay u tahay s hooyo u maah laba magaca way leedaha mar marka kuwan loo eego waa hooyo markii kuwaas loo eegana markii ninkii loo eegana maxaa dhahaysaa qoftanaa dhimatay calaayi xaal waxaan leenaha marka labada qof oo dhinta saddexba israacay odaygii zawjkaa iyo islaantiisii iyo laba wiila dhaleen soo maahan intaba isku daroo cidda wax ka dhaxli lahayd ciddee intaas waa hadhay soomaa eh, wiilka yaa dhexli lahaa saddexdaas iyo hooyadii hadday dhimantay yaa dhexlaya hooyada saddexdaas odayga hadduu joogi laha saddex ma joogi lahaye odaygii hadduu dhintay intaassoodhexaadka kuma jireen saddexdaas marka waa intii soo hadhay oo saddexdaba dhexli lahayd haddii marka kii mas'aladii koowaad dhexalka ku lahaayeen ood sida wax ku lahaayeen oo sida wax ku lahayen waxaan leenahay maadaama intaasba ay wax ku leeyihiin cid kale meesha soo gashana haysan jirin hee meydkii koowaad keliyaa la xisaabinayaa inta kale waxaa laga dhigayaa inaysanba jooginba oo ka hor dhinteen inay ka hor dhinteen baa maxaan leeyahay markaa odaygii dhintay wuxuu ka tegay hee saddex wiil bismi illaahi raxiim intaas ayuu hee ka tege maxaan samaynaynaa markaasoo kale waxaan leenahay masalada saddex noogu dhis min hal usi saddex masalada ku dhis kadibna min hal hee usi weeyaan waaya hal tusaalaha inoo haray haye tusaalahaas muxuu noqonayaa qofkii dhinta wuxuu ka tegay wiilkiisi kow iyo iyo shan gabdhood iyo wax jira bismiya intaa marka ahayd fahalaka hee ixda albanaat gabdhihii mid ka ah ayaa mid ka ah ayaa aakhiro aaday intee soo haray gabdhihii afar kadib markii gabadhii dhimatay yeeshu soo haray wiil iyo afar soomaan baa hadana wiilkii hee markaasaa wiilkii hadana hee sii baxay waasna wuu dhintay meesha waxay soo haray marka afar gabdhood soomaa afartaa gabdhood wiilka ma dhexli lahaayeen gabadhii dhimatay ma dhexli lahaayeen odaygii ciddii dhimatayo intaba ka tagta suma dhexli lahayn cid kaloo cusub miyaa timaaday odaygii dhintay la yimaadeen tusaale ahaan wiilkaa dhinta hadduu asagu wiilkiisi imaan lahaa meesha ama gabadh asagu dhal imaan lahaa dad cusub baa yimin somaha mar hore joogin waa mas'alo kale noqonaysa waan gaari doonnaa xaala aaniya ama aaliu meelahaas wey laakiin tani saddexda waxaa ku meeraysanaya waa dadkii hore keliya gabadhan hadday dhimantay afartaasi shantaasi ka mid lahaayeen wax dhexaysa wiilka hadduu tegeyna afartaas soo hadhay hee dadkii wax dhexlayay ku jireen oo wiilkan waa dhexli lahaayeen sooma afartan lafdigoodu qofkii horoo dhintay intaba ka tegay dhexalkiisa waxba ku lahaayeen soomaa waxaan leenaha marka afartaasi maadaama saddexdaba ay dhexli karaan mas'alada waxaan ka soo qaadanaa hal mas'alo meeshaan saddex mas'alo samayn lahayn maxaan ka qaadanaa hal mas'alaan leenaha mas'aladaas ayaan ku soo urursannaa intay kii horoo dhinta wixii ka dambeeyo dhintan waxaan ka soo qaadanaa inaysanba jirin ka soo waxa leenaha meeshaan afar gabdhood baa laga tegey maxaa laga tegey arbaca banaat afarta hadday afar ugu min hal usi rid baan ku samaynaa soo maa maxaan ku samaynay masalatu rid ayaynu ku samaynay halkaas waxaa noogu eeg koowaad ee munaasakhada oo ah dadka meesha jooga oo meydka labaad dhaxlaya inay yihiin meydkii hore dadkii dhaxli lahaa waa fahamteen soo maahan wax dhaxalkoodana wax isbedela uusan ku dhicin hada bilahi towfiiq sal allah cla sayidina muxamed wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin